الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الإمام أبو عثمان الصابوني عليه رحمة الله ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم فإن ذلك من أمارات اقتراب الساعة waxaan ku soo masaa-ishii uu sheekhu kaga hadlayey sidii loo jeclaan lahaa a'immada sunnada oo loo qabsan lahaa dariiqoodii markuu rag fara badan soo tiriyey kadib ayuu wuxuu inoo sheegay raggaas jumlooyinka isku waafaqsanaayeen inuu isaguna raacsan yahay oo la waafaqsan yahay ayuu inoo soo sheegay kadibna wuxuu inoo sheegay ama ka hor wuxuu inoo sheegay in ahlulbidaca iyo qaabkay ula dhaqmi jireen oo ka mida jumalka uu a'immada iyaga ah ka wariyey ama ka sheegay ayib isdaraad ahaan waxaan u sheegnay xalayto darsigani u dambeeyey abulxasan alashcari iyo sheekh cabdilqaadir aljilaani ma aqaano abulxasan alashcari wakhtigaan ku sheegnay laakiin wakhtigiisa wuxuu ahaa qarnigii saddexaad aakhirkiisa iyo qarnigii afraad bilowgiisa noloshiisu wakhtigaasay ku beegan tahay dhimashadiisa waxaa la yidhi saddex boqol iyo labaatankii ilaa saddex boqol iyo soddon iyo kowgii intaasay udhexaysa waa la isku haystaa waqtigu dhintay xataa qole waxay leeyihin labaatankii labaatan iyo afartii bay in badan rajaxayaan inuu dhintay raximahu llahu tacaala ama sheekh cabdilqaadir aljaylaani isaga waasaan sheegnay noloshiisa waxay ku aadan tahay qarnigii shanaad aakhirkiisa ilaa qarnigii lixaad shan boqol iyo lixdan iyo kow inuu dhintay baan u malaynayaa taqriiban marka waa culimmadii qarnigii shanaad aakhirkeeda ilaa qarnigii lixaad noolayd ayuu ka mid ahaa taasi waxay ahayd tasxiix wuxuu uhi sheekhu marka walaa yaquranna yayna kadinin ikhwaanii walaalaha yayna kadinin xafidahum ullahu allaha ilaaliyee kahratu ahli lbidaci ahlulbidaca badnaantoodu yayna kadinin badnaanta ahlulbidacu iyaynan kadininoo yayna ku kadsoomin wa wufuuri cadadihim iyo tiradooda dhammaystirnaanteeda ama badnaanteeda macnaha shay un waafir baa la yidhahda idaa kaana kaamilan shaygu markuu dhammaystiran yahay baa la yidhahdaa waafir laakiin halkan waxaa laga wadaa tiradooda badnaanteeda macnaha ayb wa wufuuru cadadihim tiradooda badnaanteedu yaynan kadinin maxaa yeele fa inna daalika arrinkaasi oo ahlulbidacu inay tiradoodu badato fa inna daalika arrinkaasi min amaaraati iqtiraabi asaaca saacadda dhowaanteeda calaamadaheeda ayay ka mid tahay saacaddu inay soo dhowaatay astaamaha iyo calaamadaha ku tusaya mid ka mida weeye id cilladu waxa weeye alrasuulu sal alla alay wasalam alrasuulu rasuulkii almustafaa ee la doortay sala allahu calayhi waaalihi wasalame qaala wuxuu yidhi inna min calaamaati saaca saacadda calaamooyinkeeda waxaa ka mid ah waqtiraabihaa iyo dhowaanshaheeda calaamooyinkeeda waxaa ka mid ah an yaqila inuu yaraado alcilmu cilmigu inuu yaraado oo wayakhura uu bato aljahlu jahligu uu bato waalcilmu cilmiguna halkan xadiiska laga wadaayay huwa sunnatu wey waaljahlu jahliguna huwa isagu albidcatu weeyaan bulsha meesha wawufuuri cadadihim halkaa marka la joogo kutubta qaarkood hadal siyaadaa baa meeshaa ku qoran ma inu idiin qoraya waxaa ku qoran markuu yidhi wawufuuri ada wawufuuru wawufuuru cadadihim markuu yidhi ayaa wuxuu yidhi yacni fa ina wufuura ahli اlbaطil wa qilata cadadi ahli اlxaqi min calaamaati iqtiraabi lyowmi اlxaqi sidaasaa ku qoran siyaadadaasi aniga ima qorna waxayse noqonaysaa markuu yidhi walaalaha yaynan kadinin ahlulbidaca badnaantooda iyo tiradoodoo badan ayaa markaa wuxuu daba dhigay fa inna wufuura ahlilbidaci ahlulbidaca badnaantooda wa qilata cadadi lxaqi iyo ahlulxaqa tiradooda yaraanteedu min calaamaati iqtiraabi alyowmi maalinkii dhowaantiisa astaamaheeday ka mid tahay maalinkii alxaqi ee xaq ahaa fa ina dalika min amaaraati iqtiraabi saaca saacadda dhowaanshaheeda calaamooyinkeeda ayay ka mid tahay oo markii la arko arrinkaas macnaha waxaa cad inay qiyaamadii soo dhowdahay oo ay macnaha waxa weye calaamooyinkeeda astaamaheedii bay ka mid tahay ayib xadiidka uu arrintaa u deliishaday imaamku waa xadiid bukhaari iyo muslim ay soo saareen min xadiidi anas ibni maalikin radia allahu canhu wuxuu yidhi anas la uxadiannakum xadiidan laa yuxadiukum axadun bacdii waxaan idiin sheegi buu idhi xadiid nin aniga iga dambeeyo uusan idiin sheegi doonin samictu rasuula allahi sal lla alay wasalam yaquul waxaan maqlay buuhi rasuulka oo leh min ashraati asaacati saacadda calaamooyinkeeda waxaa ka mid ah an yaqila alcilmu cilmigu inuu yaraado oo wayadhara uu muuqdo aljahlu jahligu uu muuqdo bato oo markaasi uu caanbaxo oo wayadhara uu muuqdo azina zinaduna ay muuqato bannaanka yani la dhigto oon la qarsaninba oo watakura ay bataan annisaau dumarku oo wayaqila ay yaraadaan alrijaalu raggu xataa yakuuna ilaa uu ka ahaado likhamsiina imra'atan yacni waxa weeyaan kontonkii dumaraba alqayimu alwaaxidu hal ninoo mas-uulka ah ilaa yacni heerkaas ay dumarku badanayaan ragguna yaraanayaan meesha uu imaamku ka daliishanayana waxa weeyaan saacadda calaamooyinkeeda waxaa ka mid a an yaqila alcilmu wayadhar aljahlu cilmiga yaraanaya markay qiyaamadu soo dhowaato waa sunnadii jahliga faafayana waa bidcadii saasuu ku fasira ficlan waa saasoo <coughs> ummaddu markay diinteeda ka jaahil noqoto oy garan weydo kitaabka ilahi iyo sunnadii nebiga sal alla alay waslam iyo ariiqii salafka markay garan weydo markaas wax walba mucarad bay u tahay wax walba bidco iyo diin diin la'aan iyo shirki iyo kufri iyo ilxaad iyo wax walba markaasi waxa weeye inay ku dhacaan bannaanka ay u taallaa macnaha sidaas weyaan <clears throat> arrintan marka uu imaamku uu sheegayo oo macnaha waxa weeyaan yacni uu leeyahay walaa yaquranna ikhwaanii macnaheedu waxa weeyaan adiga haddaad manhaj saxa wadato haddaad manhaj saxa wadato manhajka inuu sax yahayna aada hubto waxba ha ku tashanin dad badani ma kula socdaan oo ma kula kugu waafaqsan yihin mise waad yartihiin taas xisaabta ha ku darsanin waxba taa haisku ha isku dhibin saas way macnaa muhimadda waxa weeyaan inuu manhajkaagu unsaxsan yahay haddaad ilaahay subxaana wa tacaala manhaj saxa ku siiyo keligaa haddaad ku noqoto xataa hayso saas way macnaa yacni waxa weeyaan qiyaastu yayna noqonin xaggaa loo badan yahay in badan qur-aanka markaad fiirisaan iyo sunnada in badan sida qaalibka ah dhanka loo badan yahay buu baatil ku jiraaba taas way macnaha miisaan dadka intooda badan miisaan iyo miqyaas waxaa u ah xaqiyo baatilka ay ku kala gartaan dhanka loo badan yahay inta yarna xaqa waa laga hayaa inta badanna iyadaa gartiyo xaqa leh saas daraaddeed baa waxaa lagu leehay wadar iyo waaxid yaa waalan waaxid baa waalan baa lagu leehay mar walba waaxidka khaldan saas ma aha marar fara badan bay wadartu ay khaldan tahay oo waaxidku saxsan yahay miqyaaska iyo miisaanku waxa weeye wadartu maxay deliishanaysaa waaxidkiisa muxuu deliishanaya saas way macanaa taasaa la doonaya in wax lagu dhiso marka ahlulbidacu hadday bataan ahlu sunnuhuna ay yaraadaan waxaa la doonayaa inaadan qaloonin oo waad yar tahay iyo waad tiro yar tahay inaysan aadan jidkii uga teginoo sunnadii uga teginoo dariiqaa inaad ku dhagaranataa la doonaya leanna nebigaa sheegay salawatu rabbi wasalaamu calayh in akhru ay dadka sunnada ay urbo geli doonaan urbo geliyaan geli doonaan manaa ina alislaama bada'a hariiban wa sayacuudu hariiban fatuuba lilghurabaa marka qurbadii iyada ahayd hadday timaado oo ay kusoo soo haleesho waxaa la doonayaa inaad sunnada iyo diinta la qurbooto laakiin haddii aad yani xamili weydo kelinimada iyo tirayarida oo aad tidhaahdo ahlulbidacaan wax ku badsanaya ama ma ahe dariiqadiiba intaad hayn weydo aad ahlulbidaca ku cararto waxa weeyaan kalmustajiiri binnaari min aramda wey macnaha waa nin cagagubyo ka cararayoo dabgalay waa soo ma cagagubyo ka cararoo dabgal caqligu ma keenayo soo ma <clears throat> marka sidaas weeyaan walaa yaquranna ikhwaanii xafidahum ullah walaalaha yayna kadinin buu yidhi kahratu ahlulbidaci ahlulbidaca badnaantooda iyo wafuuru cadadihim iyo tiradooda badnaanteeda maxaa yeele fa ina dalika min amaaraati iqtiraabi saaca saacadda dhowaanteeda calaamooyinkeeda ayay ka mid tahay id cilladuna waxa weeye alrasuulu sal lay sl rasuulkii almustafa ee la doortay sala allahu calayhi waaalihi wasalam qaala wuxuu yidhi inna min calaamaati saacati saacadda calaamooyinkeeda iyo astaamaheeda waxaa ka mida ah waqtiraabiha wa calaamaati iqtiraabiha dhowaanteeda calaamooyinka kutusaya waxaa ka mid ah an yaqila inuu yaraado alcilmu cilmigu oo wayakhura uu bato aljahlu jahligu uu bato siduu ku badanna waxa weeyaan culimmadii way dhimanayaan cilmigiina wax ka reebaya ma jiroo ka dhaxlaya ummaddii waxay ka zaahidaysaa ka jeedsanaysaa barashada diintay ka jeedsanaysaa ninkii wax yaqaanay oo diinta aqoonu lahaa waa dhimanaya cilmigiisiina lama dhaxlin sidaa culimmadu markay ku tagaan waxaa soo hadhaya marka ummad aan waxba garanaynin oo jahala ah oo aan isdhaamin waxba aan isku dhaamin kuwooda juhalada bay marka wax u raadsanayaan markaasay u fatiyoonayaan oo wax u sheegayaan oo diin wax uga sheegayaan ayaguna waa lumayaan dadkana waa luminayaan sida nabiga xadiiskiisa ku sugan salawatu rabbi waslamu caleyh waalcilmu cilmiguna wuxuu yidhi sheekhu huwa isagu assunnatu wey waa ariiqadii nebiga sal alla alay waslam sunnadan hadda lagama wado sunnada yacni waxa weeyaan fi istilaaxi alfuqahaa fuqahada sunnada miday u yaqaaneen maaha oo macnaha fii muqaabili alfariida ah fariidada macnaha ka soo horjeeda waajibka macnaha kasoo horjeeda bay fuqahadu sunno u yaqaanaan laakiin sunnada markii la itlaaqo fi lkitaab wasunna way ka guda weyntaha macnahaas sunnada waxaa la yidhahdaa dariiqadii nebiga salawatu rabbi waslamu caleyh ama ictiqaad ha ku saabsanaato camal ha ku saabsanaato cibaada ha ku saabsanaato akhlaaq ha ku saabsanaato dariiqadii nebiga oo dhan baa sunno wada la isticmaalka qur'aanka iyo xadiisku waa sidaas ama isticmaalkan dambe waa isticmaal xaadi oo dib ka yimid oo fuqahada iyo usuuliyiinta ayaa manaha sunnada macnaha u yaqaana kaalkama wada marka waalcilmu cilmigu huwa sunnatu waa dariiqadii nebiga sal alay waslam iyo jidkiisi waljahlu jahliguna huwa lbidcatu wey halka aniga wuxuu ii qoray marka waman tamasaka alyawma bisunnati rasuuliillah laakiin kutubta qaarkood ziyaada ku jirta halkaa wa qaala ina aliimaana layarizu ila almadiinati kamaa ta'rizu alxayatu ilaa juxriha ma idin qoranta ya yani waxa weeyaan xadiiskaa markuu sheegay buu laba xadiis oo kale daba dhigay wa qaala nabigu wuxuu uhi sal lla lay waslam ina aliimaana iimaanku layarizu wuu dunmayaa oo wuu ku ururayaa ila almadiinati madiine xaggeeda u ururayaa oo u dunmayaa kamaa sida ta'rizu ay u dumanto oo kale alxayatu abeesadu ilaa juxrihaa godkeeda ay ugu dumanto yacni markii akhruzamaanka la gaadho nebigu wuxuu sheegay sal lla lay waslam iimaanku wuxuu ku uruursan doonaa oo u dunmi doonaa magaalada madiina sida abeesadu markay wax dareento intay soo cararto ay godkeeda u gashoo kale oo isugu uruuriso saasoo kale kaleu iimaanku madiine ugu uruursan doonaa buu nebi ur sal lay slam saas maana ayib xadiiskaasi waxaa wariyey bukhaariyo muslim baa soo saaray min xadiii abi hurayra waana calaamooyinka qiyaamada kutusayoo inay sunnadu yaraan doonto oo meelaha qaarkood ay ku urursan doonto caalamka intiisa badanna ay macnaha ka yaraan doonto iimaanka xaqiiqiga ah ayuu xadiisku tilmaamayaa waana xilliga aakhiru zamaanka la gaadho iyo calaamooyinkiisa iyo astaamihiisa wa qaala nebigu wuxu uhi sal ly slam ina aliimaana iimaanku la yaarizu wuu dunmayaayoo wuu ku ururayaa ila almadiinati madiine xaggeedu u dunmayaa oo ku ururaya kamaa sida ta'rizu ay u dumantoo kale alxayatu abeesadu ilaa juxriha godkeeda ay ugu dumanto isugu ururiso wa qaala nebigu wuxu uhi sal ly waslam laa taquumu ma istaagayso assaacatu saacaddu ma istaagayso waalxaal fi lardi dhulka dhexdiisa uu ahaaday axadun ruux axadkaasoo yaquulu leh allah allahda macnaa waxaa laga wadaa laa ilaaha ila allah baa laga wadaa sida riwaayaad kale ay caddaynayaan xadiidkaas isagana muslim baa soo saaray min xadiidi anas ibnu maalik lafdiga laakiin uu ku wariyey waa sidan laa taquumu asaacatu xataa laa yuqaala fi اlardi allah allah qiyaamadu ma istaagayso ma imaanayso ilaa dhulka laga waayo axad leh allah allah markii dhulka laga waayo axad tawxiidsanaya markaasay qiyaamadu imaanaysa axaadiista kaluu nabigu ku faahfaahiyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh fi'ada ugu dambaysa ee mu'miniinta ah ee dhulka korkiisa ugu dambayn doonta waa fi'ada iyo kooxda uu nebi ciise calayhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam aakhiru zamaanka markuu soo dego uu hogaamin doono fi'adaasi markii intay ya'juuj iyo maajuuj soo baxaan oo ilaahay subxaana watacaala dixiri iyo macnaha intuu wax ku sallido baabi'iyo fi'adaasi markaas waxaa u imaan doonta waa markay qiyaamadu markaasi waaba isdhici rabtaaba dabayl baa u imaanaysa yacni wax weeye jilicsan dabayshaasaa marka nafta ka qaadaysa dhulka waxaa ku soo hadhi doona markaa dad gaala abaa dhulka isugu soo hadhi doona oo yatahaarajuuna ka tahaaruji alxumar buu nebi sal lay slm sida dameerahoo kaleeto waddooyinka isku isku roorsanay akhlaaq aan lahayn oon diin lahayn oon caqiide lahaynoo baaba'ay gaalo noocaasoo kalea soo hadhi doonto kuwaasay qiyaamadu ku duldhici doontaa buu nabigu yidhi salawatu rabbi waslamu caleyh saas maanaa waa xilliga kacbada la kharibayo oo wax soo hadhayaba uusan jirinba macnaa marka waxaa laga wadaa kullamaa aakhiru zamaanka loo sii dhowaadaba sunnada iyo iimaanka iyo diintu waa sii yaraanaysa kufriga iyo gaalnimada iyo jaahiliyada iyo bidacuna waa xoogaysanaya maa min zamaanin ilaa waladii bacdahu sharun minhu waa sida haalibkaa wey zaman ma jiro ilaa midka ka dambeeyaa ka sii shar badan ilaa uu adduunku gaadhaba marka dambe dulma oo laa nuura fiiha mugdi aan wax iftiina ku jirin waa xilligaa wax iimaan qabo iimaan laba laga waayo laa ilaaha ila allahu wax laba dhulka korkiisa marka laga waayo markaasi ma mudna aadamigu inuu dhulka korkiisa ku sii noolaado ma mudna marba haddii laga waayo cid ilaahay u tawxiidsanayso ilaahay nasahaysa ma ay mudna inay dhulka sii joogaan adduunka waa in la gebagabeeyo way saasaa lagu khatimaya macnaha xadiidku marka xilligaasuu tilmaamayaa ayib waman tamasaka ruuxii qabsada buu yidhi sheekhu alyowma maanta bisunnati rasuulillahi sal lay waslam rasuulka sunnadiisa ruuxii qabsada bisunnati rasuulillahi sala allahu calayhi wa aalihi wasalam oo wa camila ku fala bihaa sunnadii oo wastaqaama ku toosnaada calayhaa sunnada korkeeda ku toosnaada oo wadacaa yeedha sunnadii ilayhaa iyada xaggeeda dadka ugu yeedha halkaa wuxuu ii qorayaa wadacaa bisunnati ilayha laakiin bisunada kelimadaa siyaadada kutubta qaarkood kuma taallo in meesha laga saarana haboon lanna waxa wey macnaha maba asaxayo wadacaa bisunnati ilayha ilayhaadu waxa weye sunnadii buu noqonaya macnaha wadaca annaasa dadka u yeedha ilayhaa sunnadii xaggeedana dadka ugu yeedha kaana wuxuu ahaanayaa ajruhu ajirkiisu awfara <coughs> mid ka dhammaystirka dhammaystirnaan badan oo wa akara ka badan min ajri man cid ajirkii oo jaraa dureersaday calaa haadihi aljumlati jumladan korkeeda ku dureersadoo ku camalfalay fii awaa'ili alislaami islaamka bilowgiisii waalmillati iyo diinta bilowgeedii id cilladuna waxa weeye alrasuulu rasuulkii almustafa ee la doortay sal alla alay waslam qaala wuxuu yidhi lahu waxaa u sugnaaday ruuxa aakhiru zamaanka sunnada haysta ee ku dhegan ee ku toosan ee dadka ugu yeedhaya lahu waxaa u sugnaaday ajru khamsiina konton ruux ajirkoodoo kaleu leeyahy fa qiila waxaa la yidhi khamsiina konton oo minhum iyagaa dib ka imaan doona ka mida miyaa rasuul ilaahayo qaala nebigu wuxu uhi sl lla lay slam bal maya eh bal iskaba dhaafe minkum konton idinka idinka mida yuu la ajriya kuwa dambe maaha ayib markaasa sheekhu wuxu uhi wainamaa qaala wuxuu yidhi sal alay waslam wuxuu rasuulku yidhi daalika arrinkaa wuxuu yidhi liman cid ayuu u yidhi yacmalu ku camalfalaya bisunnatii sunnadiisa ku camalfalaya cinda fasaadi ummatihi ummaddiisu markay fasaado ummaddiisu markay fasaado sunnada ka leexato dadka sunnada ku dhaggan ayuu hadalkaas iyo xadiidkaa nabigu u yidhi salawatu rabbi waslamu caleyh xadiidka lahu ajru hamsiina xadiidkaas waxaa soo saaray ahlu sunanka iyo kayrkood baa soo saaray waxaa soo saaray alimaamu tirmidi iyo abu daawuud iyo ibnu maaja iyo kayrkood baa soo saaray laakiin sidan ay iyagu ku soo saareen xadiidka min xadiidi abi umayata shacbaani wuxuu yidhi ataytu abaa aclabata alkhushani abuu aclabata alkhushani saxaabigii laydhahdaan u yimid buuri faqultu lahu markaasaa waxaan ku idhi yaa abaa aclaba kayfa tasnacu bi alaaya abuu aclabow aayaddan maxaad ku samayn baan idhi buuri markaasaa qaala wuxuu yidhi ayu aayatin ayatu aaya aayadee aayadda aad leedahay maxaad ku samayni waa aayadee markaasaa waxaan idhi buu yidhi waa qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu calaykum anfusakum laa yadurukum man dalla ida htadaytum aayaddaa wey yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyow calaykum anfusakum naftiinna laazima naftiinna laazima oo hagaajinteeda iyo sixiddeeda yani isku mashquula isku mashquuliya laa yadurukum idinma dhibayo man dalla ciddii lunta idin dhibi mayso ida ihtadaytum markaad hanuuntaan idaa goortii ihtadaytum aada hanuuntaan ciddii lunta waxba idinka soo gaari maayo adigu lafahaagii naftaada un ka shaqee saas macana marka aayaddaasi maxaad ku samayn baan idhi buui abuu aclabow aayaddaa maxaad ku samayn markaasaa abuu aclabo wuxuu ku jawaabay ama wallaah laqad sa'altu canha khabiiran buuhi ilaahay baan ku dhaartee aayadda waxaan weydiiyey buuhi mid khabiir ah mid xogogaalaan weydiiyey buui oo yuu yahay sa'altu canha rasuula allahi sal alay wasalam rasuulkaan weydiiyey buui khabiirku waa rasuulka sal lay slam fa qaala markaasaa wuxuu idhi balitamiruu bilmacruuf watanahaw can ilmunkar xata ida ra'ayta shuxan muطaacan wahawan mutabacan wadunyan mu'hara waicjaaba kuli dii ra'yin bira'yihi facalayka bikhaasati nafsika wadaci alcawaam faina min waraa'ikum ayaama alsabru fiihinna mil اlqabdi cala aljamri lilcaamili fiihi milu ajri hamsiina rajulan yacmaluuna mila camalikum xadiidku yacni tamaamkaa sida hadda uu yahay wuxuu ku soo arooray sunanka saddexda aan hadda sheegnay nebigu sal ly slam markaan aayadda wax ka weydiiya aayaddu waxay leedahay naftaada adiga haddaad ku dadaasho ninkii luma yacni waxa weeyaan waxba kaa soo gaarhi maayo dadka qaarkood baa marka waxay u fahmeen haddii adiga aad hagaagto dadkaa lunsan haddaad faraha ka qaadoodan waxba u sheegin oo danaynin oo wax ka reebin oo khayr ka farin oo waxba kaa soo gaari maya adiga kistaada un adigoon maarata iska shaqey bas amaa haddii la lumo dan ha ka gelin saasaa laga yara fahmay su-aashu marka saasay ka imaanaysaayo sidaasay u socota markaan rasuulka weydiiyey abu abutaclab ayaa wuxuu yidhi nebigu wuxuu yidhi buu yidhi maye eh saas ma ahee wanaagga isfara xumaantana iska reeba xumaantana iska reeba yacni dadka yacni xumaanta ha u daynina kala hadal oo ka waani wanaaggana far ilaa goorma markaad aragto buu yihi nebigu sal lla alay wasalam bakhaylnimo la ateecsan yaho la daba joogo iyo hawo la raacsan yahay iyo adduunyo la doortay oo la doorbiday oo aakhare laga doorbiday iyo nin walba oo ra'yigiisiiyo taladiisu la quruxsan tahayoo cid dad kaleo dhan ra'yigiisu kala fiican yahay oo ra'yigiisu cajabinayo arrimaha markaad aragto fa calayka bikhaasati nafsika naftaada gooni ahaanteeda markaa laazim dadka arrimahoodana ka tag dadweynahan iyo cawaamta arrimahooda faraha ka qaad adigu gooni ahaantooda isugu mashquul xaaladdaas markay timaado markaasaa nebigu intaa wuxuu ku daray buu yidhi gadaashiinna waxaa ahaaday maalmo fa inna min waraa'ikum ayaaman gadaashiinna maalmo ahaaday way soo yani waqti soo socda wey asabru fiihinna milu alqabdi cala aljamri sabir maalmahaa soo socda dhexdooda la sabraayay waxay la mid tahay sidii dhuxul qabashadoodoo kaleeto dhuxul dab a ah holcaysa adoo gacanta ku hayoo kale iyo waxaa isku mid ah, maalmahaa soo socda sabir aad sabirtaayo waa isku mid yacni sabirku siduu u qadhaadhyah oo u adag yahay iyo waxaa lagu miaalinayaa sidii dhuxul dab a ah qabashadoodoo kale qabashadeedoo kale macnaha markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla lay slam lilcaamili fiihinna milu ajri hamsiina rajulan maalmahaasi adduunku fasaadi doono oo sabirkuna halkaa gaadhi doono ruuxa camalka samaynaya oo daacada la imaanaya oo khayrka samaynaya oo dadaalayaay wuxuu leeyahay konton nin ajirkoodoo kaleu leeyahay oo yacmaluuna midla camalikum idinka hadda maqlaya saxaabada ah camalkiinoo kale samaynaya konton nin oo idinka saxaabada oo kale ah oo camalkiinnan hadda aad samaynaysaan samaynaya kontonkaasuu la ajriya ayib xadiidku marka waa xadiiskaas riwaayaadka qaarkood waxay siyaadiyeen qiila yaa rasuul allah ajru hamsiina minna aw minhum rasuulka waxaa la weydiiy rasuul ilaahayow kontonka nin ee ruuxaasi wakhtiga marka zamanku fasaado aakhiru ruuxa diinta ku dheggan ee sabraya ruuxaasi ajirka uu leeyahay kontonka nine uu la ajirkaya ma dadkaa wakhtigaa imaanaya konton ninoo ka midaba mise waa konton ninoo annaga naga mida markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla alay wasalam bal ajru khamsiina minkum iskaba dhaafe konton ninoo idinka idinka mida ajirkay leeyihiin ayuu halkaan yeelanayaa oo wakhtigaa imaanaya sunnada ku dheggan sidaasuu nebigu yuhi salawatu rabbi waslamu caleyh xadiidku marka hadda yani waxa way siyaaqaa dhammaystiran hadda sheegnay waa daciif ma sugna saas manaa waa daciif sheekh اlalbani aleyh raxmat ullahi wuxuu ku daciifiyey yani waxa weeyaan yani daciifu sunanka sunan abi dawuud daciifkiisa tirmidiga ibnu maajaha intaba wuu ku daciifiyey laakiin xadiidka waxaa sugan faqaraad dhowraba way ka sugan yihin qaybtan hadda uu imaamku deliishaday inoo keenay way suganta oo xadiidka qaybta ka bilaabata faina min waraa'ikum ayaaman asabru fiihinna milu اlqabdi cala aljamri ilaa dhammaadkiisa laga gaadho intaasi way sugan tahay oo waxaa kaloo soo saaray sidoo kaleeto ibnu nasri fi sunna abaraani fi lkabiir shawaahid badan buu leeyahay qaybtaasi ay leedahay oo way sugan tahay sheekh albani caleh raxmatullah wuxuu ku saxiixiyey silsilada saxiixada afar boqol iyo sagaashan iyo afar ayuu qaybtaa dambe ku saxiy waana qaybta imaamku hadda deliishanaya wey xadiidka sidoo kale waxaa sugan xataa idaa ra'ayta shuxan mutaacan wa hawan mutabacan wa dunyan mu'hara wa icjaaba kula ra'yin bira'yihi facalayka bikhaasati nafsika wa daci alcawaam intaasina way sugan tahay intaasuna iyaduna shawaahid bay leedahay oo way sugan tahay oo waa saxiix inta daciifka ah een loo haynin shawaahida loo haynin waxa weeye bal i'tamiruu bilmacruuf wa tanaahaw can ilmunkar intaa unbaa soo hadhaysa iyo qisada hore aayadda ku saabsan qisa noocaasoo kaleeta ana ayadoo saxiixa waxaa warinaya oo aayadda ku saabsan abubakr sidiiq baa warinaya kama fi sunan saas way macanaa ayib marka xadiidku siyaaqa daciif buu ku yahay laakiin jumlooyinka ku soo arooray intooda badan way sugan yihiin oo shawaahid bay leeyihiin mid walba goonidiisa marka loo fiiriy macna ayib xadiidku marka wuxuu ishaarayaa oo tilmaamayaa xilligaas yacni wax weeyaan dadku ay ka fogaadaan sunnada oo bidcooyinka iyo macaasida iyo adduunye jacaylka iyo ay faafto diintuna ay qurbo gasho oo dadkeedu ay qurboobaan xilligaasi ruuxa diinta ku dhegganee sunnadii nebi maxamed haysa salawatu rabbi wasalaamu calayh inuu la ajir yahay konton nin oo ka mida saxaabadii nebiga sal alay slam konton nin oo saxaabadii nebiga ka mida ayib macnaha ma waxaa laga wadaa ninkaasi wuxuu ka fadli badan yahay saxaabadii nebiga ya maya ma dheci karto kama fadli badna hal nin oo saxaabada ka mida ma gaarhi karo lianna waxaaban waxaan loo dhiga lahayn oo si kasta haddii loo dadaalo aan la keeni karin oon la gaarhi karaynin waxa la yidhaahdo asuxba la saaxiibidii nebi maxamed ay la saaxiibeen ee ay la joogeenee la fadhiisteenee saxaabadiisa ka mid noqdeen taasaan wax gaadhi karaba jirinba saas daraaddeed saxaabada nin ka dambeeyey ma gaadhi karayo xadiiskan see la odhanaya marka alxaafid ibnu xajar caleyh raxmatullahi iyo culimmadu waxay leeyihiin waxaa laga wadaa bimacnaa dhankaas dhanka xadiisku uu tilmaamay oo ah ruuxii oo sunnadii lagula dagaalamayo oo isaguna ku dheggan oo ku sabraya oo aan yacni hiilo ku haysanin oo aan yacni cid uu weheshado haysanin sabirka dhankaa marka laga fiiriyo ajirka uu ka helayo wuxuu ka ajir badan yahay dhankaa marka laga fiiriyo saxaabadii nebiga sal lla ly slam konton nin oo ka mida ah. laakiin waa jaanib uun jawaanibta ka mida ah. waa jaanib waa dhinac dhinacyaha ka mida ah. haddii lagu yidhahdo maalan hebel hebel xagga sadaqaadka xagga sadaqaadka dadka meeshan jooga isagaa ugu fiican oo ugu fadli badan macnaha ma waxaa laga fahmayaa jumlatan iyo duuduub ahaan dadka inuu ugu fadli badan yahay ya mise hal dhinac unbaa laga fahmaya waa hal dhinac bi hada alkhusuus iyo hada aljaanib iyo haadihi naaxiya marka la fiiriyo waa dhici kartaa inay yimaadaan rag la ajir noqda dhankaa ajirka ka imaanaya konton saxaabadii la mida la ajir noqda laakiin duubduub marka la yidhaahdiyo acmaashii ha laysu wada geeyo suxbadooda keliyataan la gaarhi karin waa kii xadiiskii aanu soo marnay soo goran maysaan ah, uu nabigu dhihi jiray sal alay slam laa tasubuu asxaabii fainahu low anfaqa axadukum midla uxudin dahaban maa balaga mudda axadihim walaa nasiifahu buurta uxud oo dahaba haddaad bixisaan mud iyaga ka mid ka mida uu bixiyey ama mud niskii oo midkood uu bixiyey ma gaari kartaan bu nabir sal lay slam saas marka suxbadan wax loo dhigaba lahayn lama gaari karayo laakiin waxaa laga wadaa un hadda maqsuudka xadiidku uu yahay xaysiyada iyo dhanka ajirka ka imaanaya waa dhici kartaa aakhiru zamaanka dad imaanaya oo sunnada nebiga ku dhegan oo dhankaa ajirka ay ka helayaan uu gaadhi karo konton nin oo saxaabadii nebiga ka mid ah sal lla lay ajirkii ay yacni wax weeyaan ku heleen macnaha iyo camalkoodii iyo macnaha wax weeyaan wanaagga ilahay ku siiya subxana watacaala ayib marka waa min hadihi alxayfiya dhankan un marka laga fiiriyo waman tamasaka ruuxii qabsada buu yidhi alyowma maanta bisunnati rasuulilah bisunnati rasuuliillah rasuulka ilaahay sunnadiisa ruuxii qabsada sala allahu calayhi waaalihi wasalame oo wa camila ku camalfala bihaa sunnadii ku camalfala ariiqadii nebiga intuu qabsado ku camalfala oo wastaqaama ku toosnaada calayhaa sunnada korkeeda ku toosnaada <laughs> oo wadaca yeedha dadka u yeedha ilayhaa sunnada xaggeeda ugu yeedha kaana wuxuu ahaanayaa ajruhu ajirkiisu awfara mid ka dhammaystirnaan badan wa akara ka badnaansho badan min ajri man ruux ajirkii oo jaraa ku dureersaday calaa haadihi aljumlati jumladan korkeeda ku dureersaday oo ku camalfalay wey fii awaa'ililislaami islaamka bilowgiisii iyo walmillati iyo diinta bilowgeedii diinta bilowgeedii iyo islaamka bilowgiisii rag jumlooyinkan ku camalfalay jumlooyinka waxman waa sunnadii waay jumladu waa sunnadii sunnadii ragga ku camalfalay wakhtigaa yacnii nin aakhiruزamaanka ku camalfalay oo gadaal dambe kaga camalfalay wakhtiyadan ay ummaddu fasaadayso waa la ajri noqon karaa wey manaa ama waa ka ajir badnaanaya id ciladuna waxa weye alrasuulu rasuulkii almustafa ee la doortayba qaala wuxuu idhi lahu waxaa u sugnaaday ruuxaas sunnada ku dheggan ee ku camalfalaya ku toosan lahu waxaa u sugnaaday ajru khamsiina konton ajirkood baa u sugnaaday konton ajirkood oo kale fa qiila waxaa la yidhi khamsiina minhum miya konton ayaga ka mida miya macnaha waxaa laga wadaa kuwa dambe dib ka imaan doonee ruuxa la sheegaya uu ka mid yahay wakhti isku wakhtiga yihiin konton kuwaas ka mid a miyaa mise waa konton annaga naga mid ah kuwa uu la ajirka noqonayo qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly slm bal iskaba dhaafe minkum ay khamsuuna minkum wa konton idinka idinka mid ah konton idinka idinka mid a ayuu la ajir noqonaya way macana markaasaa sheekhu wuxuu yidhi wainamaa qaala wuxuu yidhi nebigu sal lay slam dalika arrinkaa wuxuu yidhi liman cid ayuu u yidhi yacmalu ku camalfalaya bisunnati sunnadiisa ku camalfalaya cinda fasaadi ummatihi ummaddiisu markay fasaado markay sunnadu qurbowdo oo dadkeedu qurboobaan oo laga tago oo la yaso oo dadkeeda tuka ay noqdaan oo ninkii sunnada ku dhagganaa sunnadiiba ay noqoto jariimo iyo dembi noqoto oo bidcada iyo macaasida iyo kufrigai ilxaadku ay noqdaan kuwa meesha haysta xilligaa isaga ah ruuxii ku dhagaayo oo ummaddu fasaado ruuxa wey ruuxa laga hadlayo laakiin waxa weye meesha waxaa taalla man yucalliq aljaras man yucalliq aljaras gambaleelka yaa qoorta qoorta usoo gelinaya wey macanaa ha tanay taaganta ayib man yucalliq aljaras waa maal carabiyo wey waa maal carabiyo waxay yidhaahdaan waxay yidhahdaan jiirka jiirka waata bisadu uun disho moogta markaasaa jiir baa tashaday bay dheh war baashan maxaan ka yeellaayo seen yeella waxaa la yidhi si walba haddayna yeello iskama celin karno awoodaan iskaga difaacno mayno haddaynu iskaashanno xataa maxaa xal ah bal ugu yaraanoon markay inoo soo dhowdaho inugu soo socoto shanqadheeda saan u dareenno aynu gambaleel qoorta u gelina bal kor markay jalow jalow jalow jalow jalow soo tirahdo aan godka ku cararno marka waa laisku waafaqo taladii go-aan baa la gaadhay go-aankii marka la gaadhay yaa fulin baa timid marka saasuu maalka ku yimid la yidhaahdo man yucalliq iljaras yaa macnaha waxa weye gambaleelka qaadiyo qoorteeda soo sudhaya wey taladii intaa la rogrogahayey iyo go-aankii la gaadhay halkaasuu ku dhammaaday hadda waxay taagan tahay man yucalliq iljaras xilligaa ummaddu fasaadsantahay ninkii sunnada nabiga ku dhegi lahaa ee dadka ugu yeedhi lahaa ee ku toosnaan lahaa ee u dagaalami lahaa man yucalliq iljaras way man warku waa macaanyah soo ma warku waa macaan yahay laakiin yaa yaa dhaqan gelin oo fulin oo hawshaa qaadanaya way macnaha ayib wajadtu waxaan helay buuhi sheekhu fii kitaabi shaykhi sheekhii kitaabkiisa dhexdiisa waxaan ka helay sheekhii alimaami ee imaamka ahaa jaddii awowgay ahaa abi cabdilaahi ahaa muxamed ibni cadiy bnu xamdawayhi asaabuuni ah xamduuya ah. ah. waa sida ay muxadisiintu u akhriyaan baynu nidhi xamdawayhina waa luqawiyiinta iyo inta raacsan ayb abi cabdilaahi ahaa muxamed ibnu cadiy bnu xamdawayhi ama xamduuya ahaa assaabuniyi raximahu llahu tacaala kitaabkiisa dhexdiisa waxaan ka helay amba'anaa abulcabaas ambaanaa yani xadiiskan sanadkan iyo aarkan israacsan baan ka helay wey macnaha wuxuu yidhi amba'anaa waxaa noo warramay abulcabaas baa noo warramay alxasan bnu sufyaan ahaa annasawi ayib ana alcabaas ibnu subayx xadaahum wuu u warramay ninkan muxaqiqa wuxuu leeyahay kitaabkiisa ma aanan helin ninka la yidhaahdo <coughs> abulcabaas amaya kitaabka ninka la yidhaahdo eh, maxamed ibn cadiyin saabuniga ninka awowgiisa kitaabkiisa ma helin buu leeyahy macanaa ayib abulcabaas alxasan ibnu sufyaan annasawi ashaybaani waxa weeyaan nin imaam oo xaafida ayuu ahaa kutub buu leeyahay almusnad alkabiir iyo arbaciin iyo kutub buu leeyahay nin caanoo la yaqaanay buu ahaa xaakim wuxuu yidhi kana muxadita khuraasana fii casrihi muqadaman fi altathabuti walkahrati walfahmi walfiqhi waladab wuxuu ahaa khuraasaan muxadidkeedii buu ahaa casrigii uu noolaa nin la hormariyo ah oo qayrkii laga hormariyo xagga tathabutka hubsashada kahrada badnida fahamka fiqhiga iyo adabka ibn xibbaanna wuxuu yidhi kaana miman raxala wasanafa waxadaa cala tayaqudin maca sixati diyaanati wasalaabati fi sunna wuxuu ka mid ahaa raggii yani caalamulislaami meelo badan maray kutubta qoray oo yani axaadiistana laga qaatay ayuu ka mid ahaa isagoo oo weliba diintiisuna fayoobayd sunnada oo uu ku adag yahayna lagu yaqaanay nin marka la yaqaano weeye oo yani muxadiiinta waaweyn ka mid ah abulcabaaskaas wuxuu yidhi ana alcabaas ibnu subayxin cabaas ibnu subayx ninka la yidhaahdo xadaahum wuu u warramay yuu u warramayaa abulcabaas iyo ardo kale ayuu u warramay iyagoo macnaha wax weeyaan badan ayb alcabaas ibnu subayx wuxuu leeyahay tarjamadiisa ma aanan herin buu leeyahay ninkan muxaqiqa xadaahum wuu u warramay qaala wuxuu yidhi xadaanaa waxaa noo warramay cabduljabaar ibnu mudaahir baa noo warramay cabduljabaar ibnu mudaahir isagana wuxuu leeyahay ma garanin tarjamadiisana ma aanan helin qaala wuxuu ihi xaddaanii waxaa ii warramay macmar ibnu raashiid baa ii warramay alsdi axad culamaai ilyaman qala wuxu uhi samictu waxaan maqlay ibna ah, shahaab aلzuhri moxamed muslim aلzuhri yaquulu isagoo leh tacliimu sunnatin sunno barideed sunno barideed dadka la baro ayaa afdalu ka fadli badan min cibaadati mi'atay sana yacni laba boqol oo sano cibaadadood iyo cibaadaysigooda waxaa ka fadli badan dadkoo sunnada la baro lafdiga saasuu hadda u yaalla aarka waxaa soo saaray abu ismaaciil harawi fii kitaabihi dami lkalaam wa ahlihi laakin bilafdi tacalum sunna badla tacliim sunna tacalum sunnati sunnadoo la bartay markaa noqonaysa tacliim haddaad tidhaahdana waa baridda tacalum haddaad tidhaahdana waa barashada adaa markaa baranaya manaa ayb ibn cabdilbar baa isagana fii kitaabihi jaamicu bayaani alcilmi wa fadlihi buu ku keenay laakiin lafdiga isagoo ku lafdiga ibnu cabdilbar uu ku wariyey waxa weeye maa cubida allaah maa cubida allaahu bimithli alcilmi ilaahay laguma caabudo wax cilmigoo kale ah yacni shay ilaahay lagu caabudo waxaa ugu qaalisan ugu qiimo badan uguna ajir weyn cilmiga lafdigaa uu ku wariyey ibnu cabdilbar ayaa waxaa ku wariyey sidoo kaleeto cabdirasaaq fi lmusanaf wa min ariiqihi baa waxaa ku wariyey alkhatiibu albaqhdaadi fi lfaqih walmutafaqih sanadkiisuna waa saxiix ayb alfaad kaleetana waa lagu wariyaa laakiin guud ahaan wax weeye aharku waa sugan yahay sanad saxiixa buu cabdirasaaq ku soo saaray sidoo kaleeto yani masaadirta kaleetana wuu ku yimid marka waa saxiixa wuu sugan yahay zuhli waa ka sugan yahay aharkaasi tacalumu sunnati afdal min miatay min cibaadati miatay sana ama maehe <clears throat> cilmiga wax la midoo ilaahay lagu caabudo subxaana wa tacaala ma uu jiro saas macnaha ayib in cilmigu ka fadli badan yahay cibaadada oo naafilada ah axaadiis baa ku tusaysa nebiga ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh cilmiguna labuu u qaybsamaa cibaadaduna labay u qaybsantaa cilmigu labuu u qaybsamaayo mid fardu cayn ah oo ruux kasta waajib ku ah iyo mid naafilo ah oo fardu kifaayo ah oo ummadda uun qaar ka mida inay yaqaanaan laga rabo sidoo kaleeto cibaadaduna waxay u qabastaa cibaado waajib ah oo laasim ah iyo cibaado naafilo ah oo mustaxab ah oo aan waajib ahayn axaadiista marka sida ka muuqatahay marka laysu fiiriyo cibaadada naafilada ah salaad naafila ah soon naafilo ah cibaadaadka naafilada ahe siyaadada aheen waajibka ka siyaadsan iyo cilmiga markii laysgarab dhigo isaguna naafiladeen fariidada ahayn waxaa fadli badan cilmigaa fadli badan waxa la muqaaranaynaya marka waxa weeye waa fadlulcilmi iyo fadlulcibaada la muqaaranaynaya fadlulcilmi iyo fadlulcibaada cibaadada teeda fariidada ah <clears throat> iyo cilmiga tiisa fariidada ah xataa waxaa la hormarinayaa cilmiga kiisa fariidada ah oo faclam anahu laa ilaaha ila allah baabun alcilmu qabla alqowli waalcamal soo ma jeed yacni waxa weeyaan kaasi waa labada fariidadaawey labada naafilada a ah markay isu yimaadaanoo cilmiga naafilada ah iyo cibaadada naafilada ana waxaa fadli badan cilmiga naafilada baa fadli badan <coughs> taana waxaa kutusaya xadiista nabiga sal lay slam waxaa ka mid ah <coughs> xadiidka uu soo saaray bazaar abu nucaym xaakim fi lmustadrag ibnu cadi fi lkamil tabaraani fi lwsat oo uu yani waxa wey saxaabo dhowra ka sugan saxaabo dhowra laga wariyo wuxuu nebigu uhi sal ly waslam fadlu lcilmi khayrun min fadli lcibaada wa milaaku diini alwarac buu nabigu yuri sal lla alay slam cilmiga fadligiisa cilmiga kiisa fadliga ee dheeraadkaa ah, ayaa ka khayr badan cibaadada middeeda dheeraadka iyo ee fadiilada diintiinna milaaggeeda waxa isku mulkiya ee asaaska u ah ee isku fuqfuqsaday diintoo dhanna waa waraca iyo xalaal miirashada buu nabi uri sal lla alay slam ruuxu inuu ku dadaalo xalaasha wax alla wixii shubha ay ka gasho oo uu hubi waayana uu iskaga tago diinta shayga isku hantay ee isku fuuqfuuqsaday ee ay ku dhammaanaysa waa kaasuu rasulku yidhi salawatu rabbi waslamu aleh alwarac ayib xadiiska marka qasadkii aan ka waxa weye waa qaybta horeo fadlu اlcilmi khayru min fadli اlcibaada xadiidkaasi uruq dhowra buu leeyahay saxaabo dhowrana waa laga wariyey waana xadiid xasan abimajmuuci turuqihi in lam yakun صaxiixan waxaa taxsiiniyey alxaafid اlmundiri sidoo kaleeto asheikh alalbani caleyh raxmatullahi isaguna wuu saxiixiyey wuxuuna ka sugan yahay sidoo kaleeto axaadiis la macno ama aathaar la macno ah ayaa salafka ka aroortay sida mutarif ibn cabdillahi ibn shakhiir <clears throat> iyo sidoo kaleeto alimaam axmed alimaam shaafici caleyh raxmatullahi sidoo kaleeto wuxuu yihi alabu lcilmi afdalu min asalaati annaafila salaada sunnada ah waxaa ka fadli badan cilmiga inaad dalabto oo ama kitaab akhrisato ama mudaakarayso ama darsi dhegaysato ayaa ka fadli badan inaad salaad sunna a tukato imaam shaafici aleh raxmatullah <clears throat> hadalkiisa wey <clears throat> waxaa xoojinaya sidoo kale khaasatan marka ummadda ay ku yaraato dadka fuqahadae diinta garanaya markay ku yaraadaan oo cilmigu yaraado xilligaas camalka cilmigaa ka fadli badnaanaya waxaana sidaa ku tusaya xadiidka cabdullahi bn mascuud radi allahu canhu sheekh اlalbani aleyh saxiixada ayuu yuu ku saxiixiyey yuu ku taxsiiniyey isagoo marfuuca laakiin muxadisiin kale waxay leeyihin xadiidku waa mawquuf cala bni mascuud oo isagoo mawquufa buu saxiixulisnaadi <clears throat> ama xasanuisnaadiya macnaha ayib xadiidkaas waa xadiidka uu leeyahay haddii marfuuc uu noqdo rasuulku sal lla lay uu leeyahay waxaad joogtaan buu saxaabada ku leeyahay antum fii zamanin kaiirin fuqahaa'uhu qaliilin khutabaa'uhu waxaad joogtaan wakhti fuqahadiisuna badan tahay dadka diinta fahansan kuwa khuabada ahee eh hadlana ay yar yihiin khuabada khaiibku waa ka dadka macnaha waxa weeye wax u jeediya waxaa laga wadaa dad aan aqoon badnaynoo wax jeediya waa yaraayeen wakhtigaa laakiin waxaa badnaa dadka diinta aqoonta u leh fuqahadaaba saxaabada ku badnaa ridwaan ullahi calayh markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla alay wasalam alcamalu khayrun min alcilmi wakhtigan fuqahadu badantoo culimmadu badan yihiin camal iyo in la camal falo oo ruuxu camal iyo cibaado ku mashquulo baa ka fadli badan cilmiga wa saya'tii zamaanun kaiirun khutabaa'uhu qaliilun culamaa'uhu waxaa imaan doona bu naburi sal ly slam zaman dadka hadloo dadka wax u sheegaaye ay badan yihiin fuqahada diinta fahmayae garanayana ay yar yihiin waa cagsigii wakhtigii saxaabada cagsigeeda wey markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly slam maalinka arrintaasoo ay dhacdo alcilmu khayrun min alcamal cilmiga ayaa markaa ka khayr badan camalka ka khayr badan haddii la yidhaha abdullahi mascuud buu mawquuf ku yahay iyo haddii la yidhahdo waa marfuuc oo sida macnaha waxa weye xadiiska lagu ihbaatiyo sida sheekh albani caleyh raxmat ullahi saxiixada uu ku sheegay labadaba waxa weeye wuxuu ku tusayaa in kolbi kolkii cilmigu yaraadana oo ummaddu ay cilmiga ka jeedsatana ruuxu ay u fadli badan tahay shaygii laga tegay cilmiga ahaa inuu isagu u dabamaro dadka oo isku mashquuliyo markii cilmiga loo bato haddii la helaba camalkii laga tegay markaa inuu u dabamaro isku mashquuliyo taasuu aarku faa'idaynaya manaa <clears throat> almuhim marka waxa weeye xadiiskan tacliimu sunnatin afdalu min cibaadati mi'atay sanatin aharkaasi zuhri walow tirada mi'atay sana yacni waxa weeyaan <coughs> laga yaabo macnaa waxa weeye wax xadiid marfuuca kutusaya inuusan jirin haddana min xayu aljumla macnaha uu faa'iidaynayo waxa weeyaan axaadiistaasaa kutusaya marfuuca ayb qaala imamku wuxuu yihi akhbaranaa abu bakrin moxamed ibnu cabdillahi bni moxamed ibnu zakariya shaybani <coughs> muslimiinta aimadooda nin ka mida ah ayuu ahaa xagga cilmiga iyo diintaba musanafaadna wuu lahaa qaala wuxuu yihi amba'anaa abulcabaas baa noo warramay moxamed ibnu cabdiraxmaan addaguuli xaafid imaama buu ah isagana <coughs> axmed ibnu cadiy iyo ibnu khusayma labaduba way ammaaneen qaala wuxuu uhi samictu waxaan maqlay moxamed ibnu xaatim almudfari yaquulu isagoo le baan maqlay ah, wuxuu leeyahy tarjamadiisa ma hayo buu leeyahay mualifku waxaan ujeedaa ninkan tarjamada ninkan iskale ee eh, muxaqiq yaquulu isagoo le baan maqlay samictu waxaan maqlay camr bnu muxamedin ayaan maqlay camr bnu muxamed ibnu bukayr albaghdadi abu cuhmaan annaaqid wa <clears throat> xaafidkii weynaa weye <clears throat> bukhaari iyo muslim iyo abu daawuud iyo keyrkood baa ka wariya waa nin iqasu yani wax weeyaan caanawe samictu waxaan maqlay bu ihi camr bn moxamed naaqid yaquulu isagoo leh kaana wuxuu ahaa abu muaawiyata dariir abu mucaawiyata adariir maxamed ibn khazim wey maxamed ibn khazim ninkii macnaha waxa weeyaan yani saxiixaynka iyo keyrkoodba ay ka wariyaan wey maanaa mirijaali saxiixayn buu ka mid yahay nin xaafida oo habtia oo muxadiu muxadita weeye raggii reer kuufa ayuu ka mid ahaa ayib qaala wuxuu ihi kaana wuxuu abuu mucaawiyata adariir wuxuu ahaa yuxadiu mid u warramo haaruuna haaruuna arashiid haaruuna ayuu u warramayay arashiid haaruun rashiid haaruun rashiid waa khaliifkii yani wax weeyaan ka mid ahaa khulafaa lmuslimiin manaa wax weeyaan caankaa isagana khaliif buu ahaa waxaan ujeedaa <clears throat> muslimiinta madax buu ahaa haddana yani nin wuxuu ahaa culumta shareecadana aqoon u leh oo culimmadu soo dhowan jiray oo la fadhiisan jiray oo yacni xataa waxa weeyaan mudaakaraadka cilmiga waa ka qaybgeli jirayo culimmaduu ikraami jirayo oo nin aad u qiimo badan buu ahaa haaruun rashiid abu mucaawiyata dariir baa marka wuxuu u sheekaynayo u warramayey haaruun rashiid buu warramayey faxadaahu markaasuu u warramay abu mucaawiya wuxuu u warramay haaruun bixadiiin adii bixadiidi abi hurayra abu hurayre xadiidkiisii buu u warramay radia allahu canhu oo ahaa ixtaja aadamu wa muusa aadam iyo muuse ayaa dooday xadiidkaasuu abu mucaawiyatu dariir buu haaruun urashiid khaliifkiiba ushe wuu uga warramay macna xadiidku waa xadiidkaynu soo marnay soo garanaysaan buhaariiyo muslim soo saareen min xadiid abi hurayra ixtaja aadamu wa muusa aadan iyo muuse ayaa xujaytamay buu nebigu yur sal ly waslam markaasaa muuse wuxuu yidhi yaa aadam anta abuuna khayabtanaa wa akhrajtanaa min aljanna aadamu aabbahanaa tahay waadna hoojisay jannadiina waad naga soo saartay markaasaa aadam wuxuu ku yidhi anta muusa istafaaka allahu bikalaamihi adigu muusaa tahay ilaahay baana hadalkiisa kuu doortay inuu kula hadlo toos kula hadlo wey wa khada laka biyadihi gacantiisuna ilaahay kuugu qoray subxana wa tacala towreed ataluumunii calaa amrin qadarahu allaahu calaya qabla an yakhluqanii biarbaciina sana ma waxaad igu eedaynaysaa ood igu dagaalaysaa shay ilaahay korkayga ku qoray intaan lay abuurinba ka hor afartan sano abuurkayga afartan sano ka hor shay ilaahay qoray oo inuu dhacayo ay qasab ahayd miyaad igu haysataa igu eedaynaysaa buui markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam faxaja aadamu muusaa faxaja aadamu muusa aadam baa muuse ka garhelay aadam baa muuse ka garhelay buu nebigu uhi salawatu rabbi waslamu caleyh muuse waa laga garhelay macnaheedu waxa weeyaan waa kaan horey usoo sharxnayo macnuhu ma aha inuu ku eedaynayo nebi muuse oo ku haysto aadam calayhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam inuu ku haysto macsiya kaa dhacday masaladu maaha macsiye maaha ee wuxuu ku haystaa jannada ka soo bixiddiina laga soo saaray eeddaadii baad leedahay taana ilaahay qadarkiisay ahayd ilaahay qadarkiisay ahaydoo horay u qorshaysnayd inaan jannada lagu lagu tarmino meesha la yimaado dhulka la yimaado qadar ilaahay oo qornaa marka haddaad ruuxa ku qabsato waxa weeyaan waataan soo marnayoo yuxtaju alqadaa'u waalqadar fi maada fi lmasaa'ib laa laa fi lmacaayib hadday noqon lahayd hadalka nebi muuse inuu ku wajahan yahay khaladkii ka dhacay nebi aadam lagama garheleen heleen soo ma laakiin hadalkiisu maadaama uu ku wajahan yahay musiibadii dhacday musiibaduna qadar ilaahay ay ahayd waa laga garhelaya saasaa marka looga gahelay waa kaan soo sheegnay ibnulqayim iyo shekhulislam ibnu taymiya aleh raxmatullah inay xadiidka saa u wajaheen ayib xadiidkaasuu marka abu mucaawiyata dariir wuxuu u sheegay haaruunu rashiid buu u sheegaya uga warramaya fa qaala markaasaa wuxuu yidhi ciisa bnu jacfar baa wuxuu yidhi ciisa bnu jacfar waxay ilmaadeer yihiin haaruun rashiid bay ilmaadeer yihiin ciisa bnu jacfar ibn abi jacfar almansuur alcabaasi saas macnaa waa ilmaadeer fa qaala ciisa bnu jacfar baa wuxuu yidhi kayfa sidee buu haadaakani ahaaday say ku dhici kartaa wey walxaal bayna aadama wa muusa iyadiiyo aadam iyo muuse iyadoo ay u dhaxayso maa baynahumaa inta u udhaxaysa wuxuu yidhi aadam iyo muusaa doodayoo xujaytamay annaguna waxaan ognahay buu yidhi aadam iyo muuse inta u udhaxaysa inta udhaxaysa kuma yaal sana udhaxaysa waqti dheer baa u udhexeeya waxay marka say ku dhici kartaa muddo dheer rag ay u udhaxaysay inay intu isu yimaadaan wada doodaan oo murmaan oo mid laga garhelo say kudhici kartaa buu leey warkaasi war suuroobi kara maa kayf buu leey ah, warkaasu meesha gale ayb kayfa haadaa seebuu kanu ku suuroobi karaa buu idhi walxaal bayna aadama wa muusa iyadoo aadan iyo muusa dhexdooda u ahaaday maa baynhumaa waxa dhexdooda oo zamanka dheer iyo wakhtiga dheer uu udhexeeyey macnaha ayb qaala markaasaa wuxuu idhi fa wahaba waxaa booday bihi isagii waxaa ku booday haaruunu haaruun baa ku booday ninkii ciise aha ciise bnu jacfar markiiba waxaa ku lalay oo ku booday haaruun wa qaala wuxuu yidhi yuxadiuka wuu ku warramayaa can irasuuli buu kaaga warramaya sal lay waslam wa tucaariduha adiguna waxaad ku caaridaysaa bikayf baad ku caaridaysaa rasuul buu war kaaga sheegaya adiguna say ku dhici kartaabaad yaad la hortaagantahay bu famaa zaala muusan ka zuulin haaruun yaquulu inuu leeyahay arrinkaa isaga inuu ku celcelinayo yuxadiuka can rasuuli wa tucariduhu bikayf ah. ku celceliy ku celceliy inuu ku celcelinaya kamuusan suulin xataa sakana ilaa uu degay oo uu xasilay canhu xaggiisa ilaa uu degayoo de ruux markuu waxoogaa muddo joogo waa degaya ilaa ay cadhadii iyo ciilkii waxoogaa uu yala degay hadalkaasuu ku celceliyey haaruun rashiid calayhi raxmat ullah ayib <clears throat> ujeedadiisu maxay tahay marka imaamku marka qasadkiisu wax weyaan aarka horta yani haaruun rashiid ku saabsan qisadiisa waxaa soo saaray khatiibu lbaqhdaadi fii taariikhihi sidoo kaleeto ibnu kaiir bidaaya nihaayada dahabi siyar aclaami nubala suyuuti taarikh khulafa buu isaguna ku keenay riwaayaadkiisa qaarkoodna waxaa ku soo arooray haaruun rashiid ninkaas xadiidkii nebiga sal lay slam marka loo sheegay kayf yidhi inuu xidhayba markaana waa ka ku boodo khatar buuba galayba de intaana laguma dhaafina riwaayaadka qaarkood waxay tilmaamayaan inuu xidhayba oo jeelka geliyey ayb marka qasadkiisu waxa weeyaan haaruun urashiid oo khaliifkii muslimiinta ah wuu ka xanaaqay in xadiidka nebiga sal alla alay wasalam la yidhaahdo see ku dhici karaa say ku dhici kartaa aayad qur-aana ama xadiid ama nas sugan see buu ku dhici karaa inaad tidhaahdaa arrin fudud maaha arrin fudud maaha xadiidka marka loo sheego ama aayadda qur-aanka loo sheego ruuxa muslimka ah waajibkiisu waxa weeyaan iyo mas-uuliyaddiisu inuu yidhaahdo samicnaa waatacna inama kana qawla almu'miniina ida ducuu ila allahi warasuulihi liyaxkuma baynahum an yaquuluu samicna waatacna war kale meesha kama furna kayf iyo ara'ayta iyo idhab biha ila alyaman waay taas sida cabdullahi bn cumar idhab biha ila alyaman ara'ayta yaman gee buuri ara'ayta ara'ayta yaman la aad bu ku yidhi saas way marka kama furna ara'ayta iyo kayf iyo kama furna leanna waxani waa waxyi waa yacni waxa weeyaan waa waxyi ilaahay subxaana wa tacaala uu rasuulkiisa u keenay maadaama ay waxyi tahay say ku dhici kartaa meesha ka saar waa arrin basiid a ah wa haddii xataa la yidhaahdo kayf iyo say ku dhici kartaa bal ha la suureeyo aadam oo abulbashar ah iyo nebi ciise oo muddo dheer ka dambeeyey say ku kulmi karaanoo ku doodi karaan ma arrin adag iyo nebi muuse nebi muuse muddo ka dambeeyey say ku doodi karaan oo u kulmi karaan ma arrin adag ba ya arrin aada u fudud waay nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu aleyh habeenkii la dheelmay soo muusan ambiyada la kulmin ambiyada uu la kulmay wa kadalika waxa weeyaan yacni rasuulku wuxuu sheegay salawatu rabbi wasalaamu aleyh inuu arkay kacbada oo uu ciise dawaafayo muuse dawaafayo uu tilmaamay xataa wuxuu yidhi dajaal oo dawaafayaan arkay yacni waxa weeyaan caalamu larwaax caalam la yidhaahdaa jira ilaahay yacni kuma adka subxaana wa tacaala inuu labadooduba soo nooleeyo isu keeno ay macnaha waxa weye wada hadlaan maaha yani ilaahay subxana wa tacala qudradiisa iyo awooddiisa marka laga hadlayo kayf meeshu ma timaado mar hadduu nas sugan yahay kayfada ka daa kayfada ka daaway mana marka qasadku hadda u keenay aharkan haaruunu rashiid iyo mucaawiyat adariir ayuu inoo sharxayaa wahaakadaa sidaasoo kale ayaa yanbaqii waxaa habboon buuhi lilmar'i ruuxa waxaa u habboon an yucadima inuu weyneeyo akhbaara rasuuliillaah rasuulka ilaahay akhbaartiisa iyo axaadiistiisa inuu weyneeyo sala allahu calayhi wa aalihi wasalam sidaa uu haaruunu rashiid u weyneeyey sidaasoo kalea ruuxa ku habboon inuu nebiga sal lla ly slam warkiisa weyneeyo wa yuqaabilahaa iyo inuu ku qaabilo yacni waxa weeyaan akhbaartii nebiga bilqabuuli yeelitaan inuu ku qaabilo yeelitaan aqbalid waatasliimi nabadgelin inuu u hoggaansamo oo nabadgeliyo oo uusan mucaaradaynin watasdiiqi iyo rumayn inuu ku qaabilo uu rumeeyo wa yunkira inuu inkiro ayaa ruux kakos kasta ku habboon inuu inkiro ashadda alinkaari inkirid midda ugu adag inuu inkiro calaa man ruux korkii inuu inkiro yasluku qaadaya fiiha akhbaarta dhexdeeda hayra haada ariiqi jidkaa waxaan ahayn qaadaya axaadiista nebiga sal ly slam markay timaado jidkaa weynaynta iyo qardarinta iyo ogolaanshaha iyo hoggaansanka jidaan ahayn ruuxa maraya oo kula dhaqmaya sunnada inuu ku inkiro inkiridda midda ugu daran wa yunkira iyo inuu inkiro ashadda alinkaari calaa man cid korkii inuu inkiro yasluku qaadaya fiihaa sunnada dhexdeeda iyo akhbaarta hayra haada adariiqi jidkan jidaan ahayn alladii jidkaasoo salakahu uu qaaday haaruunu rashiid raximahu allahu tacaala jidka haarun rashiid uu qaaday jid aan ahayn a jidka haarun rashiid uu maray iyo qaabkaa uu sunnada u weyneeyey qaab aan ahayn ruux ula dhaqmay axaadiista nebiga haddii aad aragto waa inaad inkirid inkirid iyo diiddo midda ugu adag inaad diiddo wey maana inta kuu suuroobi karta wey maana macnaha weynaynta sunnada nebiga sal lla slam iyo axaadiistiisa marba haddii lagu yidhahda nebi maxamed baa yidhi sal lla alay waa inuusan warka kuula sinaayo saas wey maana nebi maxamed baa yidhi salawatu rabbi waslamu aleyh hadi la yidhaha waa ka suganya khalaas laakiin haddii mushkilo waxa weeye hadday suukaa mid noqdaan mushkilo waxa weeye hadduu suukaa mid noqdo nebi maxamed baa yidhi salawatu rabbi waslamu aleyh iyo sheekh hebel baa yidhi soo musiibo maaha nebi maxamed baa yidhi sal alay waslam iyo madaxweyne hebel baa yidhi nebi maxamed baa yidhi sal alay waslam iyo faylasuuf hebel baa yidhi hadday suukaa mid noqdaan waa arrin halisteedala wey halisteedalw a'immada salafku ridwaanullaahi calayhim siday u weynayn jireen axaadiista nabiga sal lay ly slam amilo ka mida ah waynu soo marnay alimaamu shaafici caleyh raxmatullahi samaynaan soo marin wuxuu yidhi idaa ra'aytumuunii aquulu qawlan waqad saxa can inabiy sal lay slam khilaafuhu faaclamuu ana caqlii qad dahaba somaynaan soo marin ah. haddaad aragtaan aniga oo hadal idhi nebigana ay ka asaxday hadalkaygaa wax khilaafsan oo dabamarsan ay ka asaxday waxaad ogaataan caqligaygii ma joogo caqligaygii waa tegay nin fayow ha iigu tashanina buuri mar kale waa ka xadiiska wariyey imaamu shaafici caleyh raxmatullah iyadana waynu soo marnay nin baa wuxuu ku yidhi xadiidka maalin buu xadiis wariyey markaasaa wuxuu ku yidhi yaa abaa cabdillaahi yaa abaa cabdillaahi taquulu bihi xadiiskan ma qabtaayoo ma ictiqaadsan tahayoo ma dhahaysaa muxuu ku sheegay imaam shaafici taraanii fii biicatin aw kaniisa buui ma waxaad imooday buu yidhi gaal kaniisad ku jira mise gaal macbad ku jira ad imooday buui markaad ileedahay xadiis nebi oo asaxay ma qabtaa saas maana mawqifkaasi ka taagnay mawqifkaasi ka taagnaay leanna waxa weeyaan waxay yani waxa weye hadalka nebiguna salawatu rabbi waslamu aleyh waa macsuum a'immadoo dhan bay ka sugan tahay malik abu xaniifa shaafici axmed ibnu xambal kayrkood haddii hadalka nebiga sal lla alay waslam iyo hadalkoodu iskhilaafo hadalkanaga derbigay ku dhuftay ha u aba yeelin hadalka nabiga hala qaato salawatu rabbi waslamu aleyh sidaas way maanaa ayib bal cabdullahi bn cabbaas sooma ahayn cabdullahi bn cabbaas akhsha an tanzila calaykum xijaarat min aلsamaa aqulu lakum qaala rasuulu llahi sal lay waslam wataquuluuna qaala abu bakrin waxaan ka yaabi buu yidhi on ka baqayaa inay samada dhagaxyaan idinkaga soo daataan oo ilaahayba uu idin rusheeyo maxaa yeele waxaan idin leeyahay buui nebi maxamed baa yidhi salawatu rabbi waslamu aleyh idinkuna waxaad leedihiin buu yidhi abubakar iyo cumar baa yidhi abubakar iyo cumar baa yidhi abubakar iyo cumar iyo nebi maxamed sal ly slam miyaa la isku caridaa waxaan dhihi abubakar iyo iyo cumar cabdullahi bn cabbaas ba radi allahu canhu cabdullahi bn cabbaas marka yani waxa weeye halkaasi ka joogtay salafka saxaabada taabiciinta a'immadii weyn waaweynaa xadiiska nebigu madaxdii xataa muslimiinta xadiidka nebigu ee sunnada raacsanaa xadiiska nebiga sal ly slam iyo aqwaashiisii axaadiistiisii akhbaartiisu halkaasay joogtay bimathaabati siday qur-aanka u weyneeyaan oy u difaacaan saasoo kale u difaaci jireen saasaa macnaha laga doonaya marka ruuxa muslimka inuu la dhaqmo axaadiista nebiga sal alla lay haakadaa sidaasoo kale yanbaqii ay habboon tahay lilmar'i ruuxa muslim ruuxa an yucadima inuu weyneeyo akhbaara rasuuliillah rasuulka axaadiistiisa sala allahu calayhi waaalihi wasalam oo wayuqaabilahaa inuu ku qaabilo bilqabuuli aqbalid iyo watasliimi nabadgelin iyo watasdiiqi rumayn wayunkira wa an yunkira iyo inuu inkiro oo uu diido ashadd alinkaari inkirid midda ugu adag calaa man ruux korkii inuu inkiro oo ku diido yasluku maraya fiihaa axaadiista akhbaarta dhexdeeda hayra haada ariiqi jidkaa jidaan ahayn maraya alladii jidkaasoo salakahu uu maray haaruunu rashiid uu maray raximahu llahu tacaala maca man qolo la jirankood buu la maray qoluu la maray buu la maray maca man dad la jirankood buu la maray jidka ictarada ka hor yimid cala alkhabari asaxiixi xadiidkii saxiixa ahaa ku ictiraaday alladii xadiidkaasoo samicahu uu maqlay bikayf ku ictiraaday bikayf qoladaas ku ictiraaday oo kala hor timid xadiidkii nebiga ee sugnaadee saxiixa ahaa kayf say ku dhici kartaa qoladaa jidka uu la maray jidkaasoo kale la doonaya ruuxa muslimka inuu la maro ruuxa sunnada nebiga iyo axaadiistiisa fududaysanaya salawatu rabbi waslamu calayh ayb dariiq maca man uu la maray ictarada ictiraaday cala alkhabari asaxiixi xadiidkii saxiixa ahaa alladii xadiidkaasoo samicahu uu maqlay bikayfkoo ictiraaday calaa ariiqi alinkaari isagoo inkirsan ah, diiddo jidkeed diiddo jidkeed xaaluu ku dul sugan markuu kayf leeyahay kayf markuu leeyahay kayfadu marna cilmi doon baa tahay oo aqoonsiyaadsi baad u leedahay marna ictiraad wey iyo inkaar iyo istibcaad waxa markaad diidan tahay oo aad inkirsan tahay oo aadan rumaysnayn say ku dhici kartaa baa la dhaha soo ma say ku dhici kartaa taasi waxaa la yidhaahdaa waa calaa ariiqi alinkaar waalistibcaad baa la dhahaa su-aasha istifhaamtaas marna istifhaamta kayf waxa waxa laysku weydiiyaa ma diidanid laakiin cilmi siyaasi baad rabtaa cilmi siyaasi baad rabtaa markaasaa waxaad leedahay shaygaas iyo shaygaas saas saas weeye markaasaa waxaad leedahay kayf kayf macnaha see wey see weyoo qaabkay u taallaa bal isii caddee markaasi waxa weeye mushkilo ma laakiin marka la diidan yahay waa marka ninka kayf lehee su-aashu ka imaanayso qasadkiisu ay tahay calaa ariiqi alinkaar waalistibcaad saas macnaha ayb wuxuu yidhi bikayf calaa ariiqi alinkaari xaaluu ku dul sugan yahay diidda dariiqeeda korkeeda uu ku dul sugan yahay wlistibcaadi iyo fogaysi lahu xadiidka iyo khabarka uu fogaysanayo fogaynaya manaa waxaan dhici karin oo caqliga ka fog buu ka dhigaya manaa oo walam yatalaqahu aan la kulmin khabarka aan la kulmin iyo xadiiska bilqabuuli ogolaansho iyo aqbalid aan kula kulmin kamaa yejibu sida waajibka aba an yutalaqaa in lagula kulmo jamiica maa shay kasta oo yaridu ka soo arooraya can irasuuli rasuulka ka soo arooraya sala allahu calayhi wa aalihi wasalam sida ay waajibka tahayba wax kastooo nebi maxamed ka sugan salawatu rabbi wasalaamu caleyh in lagula kulmo lagu qaabilo oo ah macnaha in aad tacdiimin iyo weynayn iyo qadarin iyo hoggaansan iyo nabadgelin aad ku qaabisho iyo rumayn macnaha oo walam yatalaqahu aan aan macnaha waxa weye man ictiraday ku cadfan tahay walam yatalaqahu waxay ku cadfan tahay maca man ictarada cidda ictiraaday oo walam yatalaqahu aan la kulmin khabarkii bilqabuuli aan kula kulmin ciddaas siduu haruun rashiid kula dhaqmay iyo jidkuu macnaha la maray kamaa yajibu siday waajibka tahayba an yutalaqaa in lagula kulmoo lagu qaabilo jamiica maa shay kasta oo yariddu ka soo arooraya min arasuuli rasuulka ka soo arooraya sal allahu calayhi waaalihi wasalam shay kasta oo nebiga ka soo arooray siday waajibka u tahay in lagu qaabilo oo lagula kulmo oo ah in la nabadgeliyo oo la rumeeyo dariiqaa dariiqaan ahayn ruuxa axaadiista kula dhaqmayo dariiqa rashiid uu la maray oo kale la mar saas way macanaha oo haddaad wax qaban karto haddaad awood leedahayna gacan wax kaga qabo haddaad dawladnimo iyo awood leedahayna inaad xidho inaad edbiso tacsiirtood garaacdo karbaashto saan horeyba usoo sheegnay iyo in aad wareegtaba soo saartoo tidhahdo yaan lala hadlin sidii sabiiq oo kale aad tiado wax la hadli kara ma jiro hadday dad kaa amar qaadanaya jiraan wa kala amar qaadanaya iska yar soma marka haddaad gacan wax kaga qabato gacan baad wax kaga qaban haddaad awood kale heri karto inaad wax kaga qabato haddii kaleeto qaabkii aynu soo marnay salafku mubtadacada ay ula mucaamaloon jireen unbaa loola mucaamaloonayaa saas way macana jacalana allahu allaha naga yeela buu sheekhu yidhi subxaanahu nasahnaantiisa kitaabkiibuu gabagabaynayaa mualifku jacalana allaahu allaha naga yeelo subxaanahu nasihidiise min aladiina kuwii allaha naga yeelo yastamicuuna dhegaysta alqawla odhaahda oo fayatabicuuna raaca axsanahu qowlka kiisa wanaagga badan raaca wixii uun la soo akhriyahay kuwa intay dhegaystaan oo dhegta u raariciyaan oo dhegtooda ay gasho kadibna raaco intifaacsada allaha naga dhiga bur ilan in badan baa intay dhegaystaan bay intay dhegtaa ka galu dhegta kale ka baxaya sida weel daba duleeloo kaleeto qaar baan waxba ku qaadanin intaa la sheegay marka kuwaasoo kale allah nagama dhiga wey jacalanaa allahu allah naga dhigo subxaanahu nasihidiisa ceeb iyo yani waxa way dhimanaansho uu ka nasahan yahay min aladiina kuwii kuwa ka mida allah naga dhigo yastamicuuna dhegaysta alqowla odhahda dhegaysta oo fa yatabicuuna markaa raaca axsanahu qowlka kiisa ugu wanaagsan raaca oo wayatamasakuuna qabsado oo ku dhega fii dunyaahum adduunyadooda dhexdeeda muddata maxyaahum noloshooda muddadeeda inta ay nool yihiin kuwo ku dhega allaha naga dhigo bilkitaabi qur'aanka waa sunnati iyo sunnada nebiga sal lay slam inta aan nool lahayna allaha na waafajiyo ku dheganaanta kitaabka alle iyo sunnada nebiga sal lay wa wajannabanaa allaha naga fogeeyo al ahwaaa hawooyinkii iyo bidcooyinka almudillata ee dadka lumisa hawooyinka hawada waxaa la yidhahdaa waxa naftu jecesha waxay naftu rabto ayaa la yidhahda bidcooyinka hadda loola jeeda ayib wajannabanaa allaha naga fogeeyo alahwaa hawooyinka iyo bidcooyinka almudillata ee dadka lumisa waalaaraa'a iyo aaraada almudmaxilla ee tirtirmaysa aaraada yacni waxaa laga wadaa ra'yi kasta oo aan kitaab ilaahay iyo sunno ilahay aan sunnadii nebiga salka ku haynin waa mid mudmaxiluna idmixlaalka waxaa la yidhaahdaa oo luqada carabiga loo yaqaanaa idmaxalla shayu baa la yidhahda idaa dacufa shaygu markuu daciifo tabar dhigo waxaa la yidhaahdaa idmaxalla idmixlaalka waxaa kaloo la yidhaahdaa yacni idanxalla shayu idanxalla shayu shay-an fa shay-an xataa yatalaasha shaygu markuu inyar in yar u furfurto oo in yar in yar u baaboo u miirmo ilaa uu isagoo dhanba tirtirmo ayaa la yidhaahdaa idmaxalla shayu baa la dhaha marka maxaa laga wadaa waalaaraa'a almudmaxilla waa aaraada baaba'aysoo aan jiraynino leanna mustanad iyo xujo adag iyo burhaan ma haysato aaraada noocaasoo kalena allah naga fogay waa aaraada falaasifada iyo mutakalimiinta iyo nin kastoo iska hadlay bilaa burhaan aaraadiisa way macnaha ayb walaswaa'a kuwa xunxunka ana allaha naga fogeeyo alaswaa waa jamcu saw jamcu saw rajulu saw'in wa qawmu saw'in soo ma innahum kaanuu qawma saw'in faasiqiin sawdaas jamaceeda ayaa waxaa lagu jamciyaa aswaa saas maanaa ayb wuxuu yidhi wal aswaa'a xumaanyaalka xumaanyaalkana allaha naga fogeeyo xumaanyaalkii almudillati ee wax dullaynaysa xumaanyaalka mabaadida xunxunka ee marka la raaco dadku ku dulloobayaan kuwaana allaha naga fogeeyo fadlan tafadulan wey dheeraadsiin darteed oo minhu alla xaggiisa ka ahaatay iyo wa minnatan galladaysi uu alla nagu galladaysanaya darteed isagoo alla nagu galladaysanaya iskaga kaana tafadulaya maanaan mudanin mana aanaan shaqaysanin laakiin ilahi hanagu tafadulo ha nagu galladaysto ha iska kaana siiyo aakhiruhu wey kitaabka aakhirkiisii weeye alxamdu lilaahi waxdahu wsala allahu calaa sayidina muxamedin wacalaa aalihi wa saxbihi wasalam intaasuu kitaabkii mualifku ku eg yahay abu cuhmaan isaabuuni caleyh raxmat ullah ilaahay subxaana wa tacala waxaan uga baryaynaa in uu miisaanka xasanaadka u geliyo usuusha sunnada ee uu inoo taqriiriyey maanta wuxuu uga baahi badan yahay ma jiraan u malaynaya innaguna xilli ay aada ugu baahannahay baynu faa'iidaysanay marka ilaahay subxaana wa tacaala ajir weyn ha ka gaadhsiiyo innagana ilaahay subxaana wa tacaala haynugu anfaco kuwo uu wax ka bedelana ilaahay haynaga dhigo hana allah inagu sugo subxana wa tacaala usuusha iyo jumalka imaamku uu soo sheegay inay yihiin kuwii sunnada a'immada sunnaduna kala dhaxleen allah inagu sugo ilaa aan kaga dhimanayno kitaabki intaasuu ku egyahay biidn illahi tabaaraka wa habeen dambe darsigu ma jiro habeenka talaadadu soo gelayso imtixaan baad usoo diyargaroobaysaa wax badan baa kitaab inta la akhristaa la iska dareere ma soconayso waa su'aalo taqriiban aan ka leenahay bal inaan kusoo khulaasayno kitaabka wixii kusoo arooray idinkaa ka jawaabaya habeenka talaadadu soo gelaysa insha allahu tacaala saasay noo ahaan doontaa isagaana ku gebagabayn doonaa darsiga biidn illahi tabaraka wa si dib aan idinku xusuusiyo bal qawaaciddii iyo usuushii kitaabka aan kusoo marnay wabillahi towfiiq wa salli allahuma w cala nabiyina muxamedi wala alihi w saxbi